bardhaac iyo badin bafkale lawakol waxaan dhegeystayaal kuso dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yanan Show maqal wanagsan dhegeysta meel kasta joogtaan isniin weeyaan waana sagaalka januari sanadda labaatan saddex labaatan barnaamijka ciyaaraha duwarka iyo enen saaxiibayaal waxaynu ku eegi doonaa kulmadii xalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta chelsia oo la bahdilay mancity ayaa afar gool ku garaacday maxaase ka qaldanaa kooxda kubadda cagta chelsia xaaladda ayaa lagu sii xumeeyey iyadoona kooxda kubadda cagta chelsia xilli ciyaareedkan aad iyo aad ay u liidato kulamadii la ciyaaray aynu eegi doonnaa kooxda kubadda cagta barcelona oo hoggaanka horyaalka liigaha gacanta ku haysa xilli ay garaaceen kooxda kubadda cagta atleetka madrid hal gool oo u dhaliyay ninka laihahdo cisbaan dambele ayay guul ku gaareen sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa horyaalka talyaaniga kooxda kubadda cagta naaboli guul ayay gaartay hoggaanka horyaalka sare talyaanigana waa ay sii dhuujisteen xilli kooxda kubadda cagta romana ee daqiiqadii ugu dambeeyeyba ay soo barbareeyeen laba gool laba gool ay ka dhigeen milaan ayaana ka dhigan hadda toddoba dhibcood inay ka dambeyso hoggaanka horyaalka liigaha oo a seereada talyaaniga weeyaan kooxda kubadda cagta naboli waxaanu eegi doonaa kulmada caawi jira kooxda kubadda cagta arsenal ayaa ciyaari doonta sidoo kaleeto wararka suuqa kaliibsiga ayaana ka marneen wararkii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta arsenaal iyo weliba saxiixa ay iminkanba u baahan tahay ninka la idhahdo muqaylo mutrike ayaanu eegi doonaa ku soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha doorkeen waya dhegeystaan markan haddeynu bilaabnona ah, barnaamijka ciyaaraha doorkayaanan kooxda kubadda cagta ee chelsea ah ayaa xilli ciyaareedkan waxa ay tahay koox aad iyo aad u liidata xilli xalay la garaacay oo kooxda kubadda cagta manchester city ayaa afar gool iyo waliba eber ku garaacday iyadoona shantii kun lagu dambeysay kooxda kubadda cagta chelsea xataa ay gool ka dhalin adahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester city haddaba haddii aynu eegno kooxda ee chelsea xalay waxyaabo badan ayaa ka qaldanaa iyadoona xilli ciyaareedkan aad iyo aad ay u liitaan wiilasha tobabare garaham bota durbashaki ayaa la gelinaya macalinkan hadii uu sii laylinayo iyo waliba haddii kale inkastoo tobabarahan ee eh, kalsooni lagu qabo oo ninka iskale kooxda kubadda cagta chelsea todiboli uu markaa kalsoonidiisii eh, ugu yaraan afar sano soo soctay ilaa shan sano ee la siin doono inkastoo marka waxyaabaha qaar loo dulqaadan karin ay leeyihin taageerayaasha kooxda kubadda cagta the blues haddii aanu egno horyaad mahreys ayaa ah ninka kulamadii ugu dambeysayba kooxda kubadda cagta chelsea goolal ka dhalinayay iyadoona horyaad mahreys labadii kun ugu dambeysayba saddex gool uu ka dhaliyey iyadoo markaa xalay markii la eegana bandhig aad aad u qurux badan uu soo bandhigay riyad mahreys ayaa xil ciyaareedkan waxa uu ahaa xil ciyaareedkiisii ugu xumaa manchester city laakiin saddexdii kulan ilaa afartii kulan ugu dambeysay waa uu ciyaarayay isaga ayaana safka koowaad lagu soo bilaabayay filfordin ayaana markaa dabcankeed la gelinaya riyad mahrees ayaa bilaabay goolka koowaad iyadoo sidoo kaleetana vilforden uu ku xijiyey kadib ninka la yidhaahdo ee dabcan alfares uu goolla liiwayaan kadib fordin kadib ninka la yidhaahdo ee riyaad uu mar kale uu isagana dhaliyay taageeryaasha kooxda kubadda cagta chelseaa durba waxay dhaliil xoogan ay usoo jeedinayaan tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea ciyaarta markii dhammaatayna tobabarahan waxa uu shaaca ka qaaday in wax badan ay ka qaldan kooxda kubadda cagta ee the blues chelsea haddaba tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea ee ninka la yidhaahdo garham botter waa uu ka hadlay kulankan waxa uuna shaaca ka qaaday run ahaantii dadka taageerayaasha ah maalin maalin kasii dambeysa waxa ay yihiin kuwo mar ee dabcan dhaliil xoogan usoo jeedinaya naadi walba waxa ay doonaysaa in ay guuleysato laakiin marmarka qaar waxyaabo badan ayaa ka hor istaagi karaya waxaana uu yidhi way dhici karaysaa taageerayaasha inaysan arrinkaa ku faraxsaneyn laakiin waynu soo laaban doonaa ayuu yidhi tababaraha mancity beb oo asagana ka hadlayay arrinka jelsia heesata iyo weliba tababaraha graham botter ayaa waxa uu yidhi waxaa muhiim ah in fursad la siiyo macalinkan garham waa nin aada u khatar badan waxaan aaminsanahay haddii fursad la siiyo in uu wax badan sameyn karayo waxa uu leeyahay markii aan tababarnimada ku cusbaa kooxda kubadda cagta barcelona xilligaasi waxaan haystay linal messy uma baahneen in fursad la siiyo sababtee tahay waxa uu yidhi markaad haysato messy asaga ayaa wax walbo sameyn karaya waana ciyaartooydii ugu fiicnaa taariikhda soo maray yuu yidhi ninka la yihahdo ee beb marka beb wuxuu leeyahay tuubarahan maadaama uu ku cusub yahay kooxda kubadda cagta chelsea waxa uu yidhi wax in yacni waa in la siiyaa waqti si markaa eh, ninka la yihahdo graham botter kooxda kubadda cagta chelsea mustaqbalka uu noqdo macalin aad aad wanaagsan markaynu eegno shantii kulin ugu dambeysay kooxda kubadda cagta chelsea xataa waxa ay ku guuldareysanayeen in shabaqa kooxda kubadda cagta manchester city ay soo taabtaan ama ay soo gaaraan markianu eegno labadan ko iyo labaatankii xil ciyaareedkaasi oo ay kooxda kubadda cagta chelsea finaalka ka qaadeen tan iyo waagaasi kooxda kubadda cagta chelsea iyo manchester city waxay ciyaareen shan kulan shantaasi kulan waxay ahaayeen kuwo markaa mar hal gool ay kaga badanayeen mar laba iyo eber saddex mar ka mid a ah hal gool iyo eber ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta chelsea kulankii ugu dambeeyeyna xalay ayuu ahaa oo afar gool ayaa lagu ciqaabay haddaba taa waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan kareokaabka weliba f kaabka ee ka reebtay kooxda kubadda cagta manchester city horyaalka kooxda kubadda cagta chelsea sanadkan kama mid aha cidda u baritamaysa ama naadiyada u baratami doonto sababta taa waxay ku jiraan kaalinta tobanaad horyaalka brmer leaga chelsea keliya waxa uu saray james leaga oo wareeg lix iyo tobanka ay joogaan kooxda kubadda cagta burishiyo duudmud ayayna wada ciyaari doonaan waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta chelsea suuqa kaliibsiga oo ku jiraan xilli ciyaareedkan ciyaartooy badan ayay soo qaateen ee bilowga bishan aynu ku guda jirno ee january ninka layihahdo dadro fafana oo weryahaana ah sidoo kaleeto ciyaaryahaanka layihahdo budishaale oo xalay kursiga keyd ka fadhiyay aanan la ciyaarsiin ayaa ka mid ahaa xidigihii ay chelsea xilli ciyaareedkan ama bishan ay soo qaateen welina waxay doondoonayaan in ciyaartooy ay soo qaataan hadda chelsea waxay doonayaan ayaa leeyahay ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo iminkanba u ciyaara kooxda kubadda cagta shakda donisku ay doondoonayeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal waana ninka la yidhaahdo muqaylo mutriki mutriki waa nin aada u khatar badan xil ciyaareedkan u wacdareynaya kooxda kubadda cagta shakda doniski arsenal laba jeer ayay markaa dabcan dalabaad ka gudbisay isaga oo markaa ninka iskale kooxda kubadda cagta shakda doniski uu shaaca ka qaaday in boqol milyan ka yar ama ka badan baan lagu fasixi doona marka xitaa waxaa leeyahay arsenal haddii ay ku guuldareystaan kooxda kubadda cagta chelsea ayaa wadada u istaagsan waxay doonayaan ciyaaryahaankaha ah inay soo qaataan markii aanu eegno xakim siaj kay havers iyo weliba manmont xil ciyaareedkan aadaad u liitaan markii la eego isaga oo marka xalay teega silva xalay keedka fadhiyay sidoo kale ninka layihahdo eh, dane sakariya iyo weliba ciyaartooda qaar sida ninka layihahdo asbalqueta iyo weliba ninka layihahdo cocorella keba arsi balaaga ayaa laleeyahay markaan shakiga ayaa la gelinaya qodhiisa chelseana haddana waxay doonanayaan ama waxay doonayaan golhayaha everton ninka layihahdo bigford kaa ayaana leeyahay ninka layihahdo keba arsi balaaga waa lagu bedeli karayaa chelsea xilli ciyaareedkan markii la eego kulmo badan ayaa la garaacay waana kooxda ugu badan xilli ciyaareedkan iyaga oo markaa horyaalka bermeliga ah inta badan markaa la garaacay kaalin tobanaadna ay ku jiraan toban dhibcood ayay u jiraan kaalinta serebida loogu laabto toban dhibcood ayayna u jiraan kaalinta afaraad horyaalka brimerleaga manchester united ayaa toban dhibcood ka sareysa marka waxaa leeyahay chelsea sanadkan xaaladeeda aad iyo aad ayay u leedataa waxaana macquul ah in gebi ahaanba la ceeriyo tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea garhan bota inkastoo boqolkiiba sideetan aysan saxalanin maadaama tababarahan ku cusub yahay kooxda kubadda cagta chelsea waayaha dhegeystayaal wel waxaa degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka y markan haddii aynu egnana kooxda kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta atleetka madrid ayaa xalay wada ciyaaray iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona gool muhiim ah ee ka gaartay kooxda kubadda cagta atleetka de madrid cismaan dambele ayaa daqiiqadii labaiy labaatanaad shabaqa kooxda kubadda cagta atleetka de madrid eh, gool ka dhaliyey taa ayaana saacidii kooxda kubadda cagta barcelona inay guusha muhiimka ahaa ay gaaraan barcelona xilli ciyaareedkan waa xilli ciyaareed aad iyo aad ay u khatar badiyeen dhanka horyaalka liigaha waana kooxaha markii la eego yurub midda ugu fiican difaaceeda xilli ciyaareedkan lix iyo toban kulan in lagaa dhaliyo lix gool keliya marka waa waxaynaba anan caadi ahayn marka barcelona cismaan dembeley ayaa xalay markaa guul markaa gaarsiiyey oo ninka la yihahdo cismaan dembeley xilli ciyaareedkan aad iyo aad ay u khatar badan yahay ninkan cismaan la yidhaahdo saddex labaatan kulan ayuu u saftay xilli ciyaareedkan isagoo markaa dabcan toddoba gool uu dhaliyay lix kaleetana uu caawiyey xilli ciyaareedkan shan gool liigaha ayuu haystay afar gool oo caawina marka cismaan haddii uu maqan yahay ninka la yihahdo robert lwandawiski xalay waxaa hooshaasi caawiyay ninka layihahdo cismaan dambeele haddaba maxay ka dhigan tahay barcelona inay garaacdo atletica madrid atletica madrid in markaa dabcan garoonkooda lagu garaaco oo markaa ay guul ay gaaraan kooxda kubadda cagta barcelona mar hore ayaa ugu dambeysay oo labadii kun ugu dambeysayba ee garoonka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletica madrid ee lagu magacaabo metropolitano ay soo booqanayeen waayadii ugu dambeysay barcelona waa lagu garaacayay laakiin xalay ayay soo afjareen oo markaa dabcan atletic madrid ayaa xalay la garaacay linal messi ayaa ugu dambeeyey in markaa gool eh, lagu dhaliyo garoonka ay ku ciyaarto atletic madrid waxayna ahayd december koodeeda labada kun sagaaliyo tobankii tan iyo waaga kooxda kubadda cagta barcelona aysan ku garaacin garoonka ay ku ciyaartay atletic madrid laakiin xalay atletic madrid waa la garaacay oo barcelona iyo xalay garaacday markeenu egno kooxda kubadda cagta barcelona eh, dabcan eh, xalay waxaa ka maqnaa robert lwanduski oo ganaax markaa hal kulana xusmaan dembele ansufati weliba harudri waa bedri weeyaan ayaa lagu soo bilaabay weerarka halka gafi bosquet weliba dejon halka konde iyo weliba haruuqo christensen alexbald iyo terestergan ay ahaayeen kuwa kale ee xalay ciyaarta aad ku khatarta badnaa markii la eego ciyaartan waxyaaba badan ayaa laga diiwaangeliyey ciyaaryahaanka layihahdo savage ayaa kaarka ee casaankaha la siiyey iyo weliba ninka layhahdo feron tores atletic madrid waxaynu ognahay koox ee aada u khatar badan ay yihiin oo dagaalama marka atletica madrid inta badan markii kulamada waaweynka ciyaara ama kulamada kale waxaa waajib ah mid ka mid ah xidigaha inay markaasi kaarka casaanka ay qaataan ama kaarka gaduudka ah marka xalay savig ayaa gebyahaanba ciyaarta laga saaray gabagabada ciyaarta sidoo kaleeta ferran torres marka ciyaartooyda eh, savig iyo weliba ninka la yidhaahdo eh, koke iyo weliba ninka layihahdo laurent iyo cresco iyo crisman iyo jow falix ronaldo iyo weliba ninka layihahdo molina oo koobka adduunka xilli ciyaareedkan mundiyaalka dunida ku guuleystay iyo weliba ninka layihahdo gemenes iyo weliba ninka layihahdo black ayaa ka mid ah xidigihii xalay safa koowaad diego simeoni ninka layihahdo joe folix oo hadda suuqa kiliibsiga iminkanba kooxaha waaweynka ay doondoonayaan sida kooxda kubadda cagta ee arsenal manchester united iyo weliba chelsia ayaa xalay ciyaarayay welina waxaa taa ay ka dhigan tahay in weli kooxda kubadda cagta madrid ay diyaar u tahay waryahaankan daadayaar inay fasaxaan waxaana la saadaalinayaa inuu ku biiri karayo midkooda kooxda kubadda cagta arsenal oo doonaysa weriyahaan si markaa eh, dabcan xilli ciyaareedkan ay usii wataan guulaha sidoo kaleet koxda kubadda cagta manchester united inkastoo tobabarka koxda kubadda cagta manchester united uu sheegay in suuqa kaliibsiga la weriyaan ay soo qaadan doonaan laakiin weriyaankaas inuu noqon doono weriyahaan iska normal ah oo markaa lacag eh, qiimo jaban lagu iibin karayo shan milyan ilaa toban milyan marka waxaa leeyahy marka eh, suuqan january manchester united ma doonaysa weriyahaan inay siddeetan milyan ilaa toddobaatan milyan ay ka bixiyaan marka jaw waxaa leeyahay haddii xataa kooxahaas qaadan waayaan waxaa macquula ah inuu iska sii joogo kooxda kubadda cagta atletica de madrid markaynu egno xalay fursado badan ayay khasaariyeen kooxda kubadda atletic madrid xalay way fiicnaayeen oo bronigooda uu fiicnaa oo dabcan wuxuu ahaa kulan aad aad u khatar badan barcelona boqolkiiba lixdan ayay kubadda haysatay halka boqolkiiba afartan kooxda kubadda cagta atletic madrid ay haysteen eh, broniga markii la eego toddoba koorno ayay soo turteen kooxda kubadda cagta madrid xalay halka afar koorno ay soo turteen barcelona waxa ay gameen gebi ahaanba shudadka ee lagu laado golhayaha labaatan jeer halka kooxda kubadda cagta ee barcelona toban jeer ay gameen on targetka markii la eego shan iyo toban halka ay gameen shot of targetka sideed jeer weyaan markii la eego atletico barcelona weya marka ugu dambeyntii barcelona kulankan waxaa la saadaalinaya in kulankan ay ku kufi karayaan atletico madrid laakiin barcelona waa ay guuleysatay iyadoona koox kubadda cagta atletic madrid markaa dabcan la garaacay barcelona labada kulan soo socda waxay ciyaari doonaan suwarkaabaha oo la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta real badis labaiy tobanka january oo markaa kadibna waxaa la ciyaari doonaa kubadal oo waxay ciyaari doonaan sideed tobanka january kulanka ugu soo horeela liigahana waxa ay u bixi doonaan kooxda kubadda cagta katefe koo iyo labaatanka ee january marka barcelona xilciyaareedkan aad u khatar badan yihiin marka barcelona sanadkan tababaraha kooxda kubadda cagta shafi hernandes waxa uu shaaca ka qaaday barcelona in sanadkan uu e, dabcan ay u baahan yihiin koob maadaama barcelona e, saddex sano kahor ay ugu dambeysay in horyaalka ay ku guuleystaan laliga marka barcelona waxaa laleeyahay sanadkan ujeedada uguwen waxay noo doontaa in markaa horyaalka ay ku guuleystaan ama subarkaabka ha noqdo ama midka yurubligaha oo ay manchester united wada ciyaari doonaan dhan kaleetan haddii aynu eegnana e, ciyaarihii kale dhacay markii aynu eegno horyaalka talyaaniga Eh, waxaa wada ciyaaray kooxda kubadda cagta milan iyo weliba kooxda kubadda cagta roma milan waxa ay doonayeen inay guul gaaraan oo ciyaaryahaanada la yihahdo sida ninka la yihahdo kalolo iyo weliba ninka la yihahdo febaga ayaa markaa laba goolba ugu shubay daqiiqadii soddonaad iyo toddobaatan toddobaad marka toddobaad todoba daqiiqo ciyaartii markii mareysay milan oo laba gool lahayd oo saddex dhibcood markaasi ugu cadcadada inay qaadato ayaa laakiin xilli dambe ninka la yidhaahdo tomi abraham sagaashan iyo saddex daqiiqo gool ugu shubay eh, iyadoona ninka layidhaahdo ibanes oo waa wariyahaan dayar weyaan oo markaa aada u khatar badan waa ninka layidhaahdo ibanes we waa difaac ninkan oo braziliyaanka ayaa gool kuwaad ku bilaabay siddeetan toddoba daqiiqo kadib waa tomi abraham ayaa ku xijiyey marka ninka layidhaahdo abraham ayaana xalay aada iyo aada u khatar badnaa oo goolkaasi ka dhaliyey markii la eego haddaba ninka layihahdo stephen boli ayaa hadda toddoba dhibcood ka dambeeya kooxda kubadda cagta napoli markii la eego hadda napoli waxay leedahay afartan afar dhibcood halka kooxda kubadda cagta ee yuventus iyo weliba milan ay leeyihiin soddon toddoba dhibcood marka tobabare jose morin sanadkan markii la eego wuxuu doonayaa in roma kaalinta saddexaad ilaa afaraad uu soo geliyo hadda roma waxay leedahay kow iyo soddon dhibcood toddobiiy toban kulan oo ciyaareen sagaal guul ayay gaareen markii la eegana shantii kul ugu dambeeyay saddex ka mid ah ayay barbadhaca galeen hal kulan ayay guuleysteen hal kulanna waa la garaacay oo markii la eego eh, soddon kow dhibcood waxaa leh sidoo kale lazio oo kaan shanaad ku jirta inter milan oo soddon afar dhibcood leh milan oo markaa dabcan soddon toddoba dhibcood leh yuventus oo soddon todoba dhibcood leh iyo weliba kooxda kubadda cagta napoli oo markaa iyagana afartan iyo afar dhibcood leh napoli markii la eego eh, sabadoria ayay garaaceen ninka la yidhaahdo eh, osemhen ayaa xilli ciyaareedkan aad iyo aad ayuu khatar badan yahay victor osimhen waa nin aad u qatar badan xil ciyaareedka saddexiy toban kulan horyaalka talyaaniga uu ciyaareyna waxa uu dhaliyey toban gool laba kaleetna waa uu caawiyey isagoo markaa xalay ciyaarta markii baraysayba sagaal iyo toban daqiiqo goolka koowaad ka dhaliyey kadibna ciyaaryahaanka elmas la yiraahdo ayaa ka dhaliyey eh, gool marka rigoora ah markaa eh, napolina marka aad ayay u khatar badan yihiin ayay garaaceen kulanka soo socdana kooxda kubadda cagta napoli waxa ay doonayaan in markaa guulahooda ay sii wataan oo ay markaa dabcan ay guuleystaan oo xili ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta yuventus saddex iyo tobanka january marka kulan xiise badan ayuu ahaan doonaa kooxda kubadda cagta yuventus sanadkan doonaysa iskudeetaha inay markaasi ku guuleystaan iyo weliba kooxda kubadda cagta napoli oo iyagana doonaya in sanadkan ay ku guuleystaan horyaalka talyaaniga ayaa wada ciyaari doona marka kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan aadaed u xiise badan napoli waxaa ugu dambeysay horyaal inay ku guuleysato waa hore oo dabcan kun sagaal boqol sagaashankii ayaa ugu dambeysay markaasina ay ahayd markii ugu dambeysay ay ku guuleystaan horyaalka talyaaniga markaa waxay ku qaadeen ko iyo eh, konton dhibcood soddon afar kulan oo ciyaareen ko iyo labaatan kulan ay xilligaasi ay guul gaareen sagaal barbadhac afar guuldaro marka eh, kun sagaal boqol sagaashankii ayaa ugu dambeysay napoli inay markaa horyaalka seere talyaaniga ay ku guuleystaan waxayna sanadkan doonayaan in kun sagaal boqol sagaashankii ilaa hadda horyaalkii ay ku guuleysan waayeen in sanadkan labada kun saddex labaatanki ay ku guuleystaan waa kulamada jiro weeyaan dhanka kaleetana haddiinu eegnana kulamada xalay la ciyaaray waxaa qeyb ka ahaa kulankii xiisaha badnaa ee dhexmaray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sevilia weliba kooxda kubadda cagta katefe sevilia waa ay guuleysatay real sociedad laba gool iyo eber ee ku garaacda kooxda kubadda cagta almeria kulamada maanta jirana kooxda kubadda cagta arsenal ayaa caawa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta oxford united waa kulamada caawa la ciyaari doona weyaan arsenal waxay doonayaan maadaama koobka kareebakaabka laga reebay waxay doonayaan koobka ay ku khatar badan yihiin koobkan efa kaabka waa kooxda ugu badan taarikhda ku guuleystay weyaan sanadkan waxay doonayaan in meel fiican ay gaaraan gabriel jesus nelson ayaa maqnaan karaya smitrof ayaa safka koowaad ah, lagu soo bilaabi doona oxford markii ugu dambeysay ay wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta arsenal arsenal ayaa laba gool iyo eber ku garaacda waxaana ay ahayd eh, afarta jan ama january weyaan labada kun iyo saddexdii xiligaas iyo kooxda kubadda cagta arsenal ay garaacaday kooxda kubadda cagta asford ama oxford united caawa haddii arsenal ay guul gaaraanna waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester city ay wada ciyaari doonaan waayahay saaxiibayaal markan waxaanu eegi doonaa wararka suuqa kale iibsiga haddii aanu eegno kooxda kubadda cagta manchester united ayaa iminkanba lasoo warinaya in markaa ay doonayaan weeryahaanka aadka ku khatarta badan ee lagu magacaabo wat wegoros ninkan ayaa iminkanba lasoo warinaya in markaa eh, ku dhowdaha kooxda kubadda cagta manchester united waxaa leeyahay ninka layidhaahdo eh, wat ogorest ayaa eh, dabcan ku bariyay kooxda kubadda cagta basektas inay iska fasaxaan si marka uu amaax ugu biiro kooxda kubadda cagta manchester united redivlis ayaa u dhaqaaqday saxiixan xidigan baley ka tirsan kaasi oo amaahan intaa xilli ciyaareedkan ee eh, kula jooga kooxda kubadda cagta reer turkiya ee lagu magacaabo basikdas ninka la yidhaahdo wegrost ayaa ku jira qaab ciyaareed cajiib ah isaga oo ciyaareedkan uu dhaliyey sagaal gool saddexiyo toban kulan oo ciyaaray ninkan la yidhaahdo wegorest ayaa dareensan in uu kubeerista manchester united ay u tahay riyoweyn wargeyska haditamis ayaa sheegaya in ninka la yihahdo wegorest maamulka kooxda kubadda cagta basigtas uu ka codsaday inay ogolaadaan inuu markaa ku biiro kooxda kubadda cagta manchester united ninkan ayaa la sadaarinaya inuu ku biiri karayo maadaama qiimo jaban lagu heli karayo haddaba dhanka kaleetan haddiinu egno xalay beri abamian ma uusan ciyaarin kooxda kubadda cagta ee chelsea ah. iyo wiliba city kulanka ay wada ciyaarayeen chelsea ayaa daah ka qaaday in pieri emeric abomian uu kulanka mancity f a kaabka ku seegay dhaawac yar oo soo gaaray xidigan saddex iyo soddon sano jirkan ayaa ka maqnaa shaxda chelsea kulanka xalay mancity ee guuldarada xanuunka badan ay markaa qaateen kooxda kubadda cagta chelsea abomian ayaa bedelay sterlin shan daqiiqo markii ay socotay kulankii ee horyaalka brmeliga toddobaadkii hore ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta manchester city omiyan ayaa keliya saddex gool iyo hal caawi sameeyey lix iyo toban kulan uu saftay kooxda kubadda cagta chelsea tan iyo markii uu suuqa xagaaganba ugu yimid kooxda kubadda cagta barcelona xidigan ragalaboonka ah ayaa si weyn uga xanaaqay in la bedelo kulanka masiti ee kulankii ugu dambeeyey horyaalka wada ciyaari weyaan ama horyaalka wada ciyaaraya marka waxaa leeyahay abomiyan xalay wuxuu ku seegay dhaawac waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta chelsea ah xilli ciyaareedka inay tahay eh, xilli ciyaareedkii ugu xumaa markii la eego xidigo badan ayaana dhaawac ka ah marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea xaaladan ayaa haysata iyadoona eh, markii la eegana eh, xilli ciyaareedkan xidigaha ka maqan yihiin kuwo len ab ah ama kuwo shax laga sameyn karayo oo aad iy aad u farabadan yihiin rio james benchilwal sidoo kaleeto waxaa ka maqan ninka layihahdo golo canto xilli ciyaareedka aad u khatar badan iyo ciyaartoo kaleeto oo muhiim ah sida ninka layidhaahdo dabcan eh, starlin iyo weliba ninka layihahdo christian bolisig marka xidigahaasi oo idil chelsea kole way ka maqnaan karayaan weli laakiin chelsea waxaa ku jirtaa suuqa kalibsiga waxay doonayaan in kooxda kubadda cagta arsenal ay ka afduubtaan ciyaaryahaanka aadka loo doondoonayo oo suuqa kalibsiga yaala ninka aad ku khatarta badan ee eh, lagu magacaabo muqaylo mudrigi marka haddii arsenal ay ka faa weyso fursaddaasi waxaa leeyahay chelsea ayaa qaadan karaya ama qaadan karaysa ninka yihahdo muqaylo mudrigi yahay saaxiibayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha doorka eena intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijka sixiga noola kulantay